axibaa'i fi llaah marka koowaad waxaan mahad u celinayaa allah tabaaraka wa tacaala allaha noo ogolaaday inaan halkan iskugu imaano ee noo xukumay inaan iskugu imaano guri kamida guryihiis marka labaad waxaan mahad u celinayaa walaalaha idaarada waqafkan shuurada lajnatu tanfiid lajnatu dacwa dhammaan rag iyo dumarba eh, ciddii sabab u ahayd mowduucan iyo xafladdan iyo kulankan diiniga ah inay in la qabto ayagana mahad ballaaran baan u celinayaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaalaa mawduuca ka hadan laygu yidhi waa mawduuc ay dadku wada jecel yihiin qof mawduucan looga sheekeeyey oon qoslin weli taariikhda lama hayo gaal iyo muslimba ma taqaanaan ragga hadda aan kala ahay soo dhowaada waxaan ogahay markay mawduucan bilaabin ay soo dhawaan doonaan waa mawduuca jacaylka loo yaqaano soo maarta waa qosaysan hadde mawduucan qof looga sheekeeyo oon qoslin weli lama arkin hadduusan qoslin waa inuu dhoolla caddeeyaa sababkuna waa wax gudaha ku jira weeye waa shay gudaha ku jira oo qof walba uu jecel yahay mid yar iyo mid weyn oday iyo dhalinyaro intaba mawduucan wuxuu ku saabsan yahay sidaanu u farax gelin lahayn reeraheenna ooguna beeri lahayn jacayl qoyskeennina uu ahaan lahaa qoys usra saciida ama qoys wanaagsan siduu u noqon lahaa ayaan kelimaad ka tilmaamaya ogama jeedo inaan dhegihiina maqashiiyo shay waxaan oga jeedaa inaan qalbigiina maqashiiyo shay farqiba u dhaxeeya inay dhaguhu wax maqlaan iyo inuu qalbigu wax weeleeyo farqi weyn baa u dhaxeeya ogama jeedo inaan idiin sheekeeyo laakiin xeer hoosaad iyo dastuur wax lagu magacaabo oo reeraha loogu talagalay la doonaya inay nolosha ku guulaystaan ayaan doonayaa inaan idiin sheego ogama jeeda inaad i waxaan oga jeedaa inaanu caawa guryaheenna markaanu kun ku ku noqonno qodobada aanu sheegi doonno inaanu dhaqan gelinno itus oo itaabsii saddexdan bilood ee soo socota qodobkan baan dhaqan gelinayaa aniga iyo xaaskayga bishan soo socotana qodobkan baan rabaa inaan dhaqan geliyo laa xayaa'a fi diin meelo badan baan taataaban doonaa sidaa daraaddeed sida ugu fiican ee ugu wanaagsanna waan u taaban doonaa waxaan rajaynayaa marka inaad qalbigiina isiisaan marka koowaad ilaahay tabaaraka jala wacalaa wuxuu isu markuu aadam abuuray xawana waa abuuray si lagugu caddeeyo labada jinsi ma kala maarmaan hadday cid kala maarmi lahaayeen aadam intii la abuurabaa cid kale la abuuri lahaa oo lab ah laakiin lama abuurine waxaa la abuuray lamaanihii baa markiiba la abuuray korontadaa u baahan lab iyo dhadig waa korontada rag korontayaqaanka way fadhiyaan meesha korontadaa u baahan lab iyo dhadig oo geediibaa u baahan lab iyo dhadig oo xayawaankiibaa u baahan lab iyo dhadig oo basharkiibaa u baahan lab iyo dhadig khalaqnaa zawjayn min kulli shay shay walba zawjayn baanu ka abuuray baa laleehay tabaaraka wa tacaala laba shay oo iska horjeeda ayaanu adduunyada ku abuuray buu alilaahay tabaaraka jala wacala waxaan rabaa marka hore inaan ku bilaabo qaab sidii geed ahaana aanu u dhisno waxa loo yaqaano mafaatiixu sacaada horta bal furayaasha liibaanta aanu qaybinno ninkii caawa furaha loo soo taago oo dhaho ma rabo wuxuu guriga ku furan labaabaa la rabaa guryaha la furanayana maanta waa quluubta ma aha waxa la furaya albaabadii ma aha maanta waxa la furaya waa albaabkaa xidhan islaantaadii hoos aan u hadle sooma maqlaysa idinku inay haweenkuna maqlaan ma rabno innaga bes ragga bes as maqlayna so saas ma aha islaantaadii oo quluubteedu xidhantay see u furi haye mar labaad idinku dhagaha xidha dumarka bes aa maqlaya soo maa ninkaagi oo qalbigiisu xidhmay loo furaa xidhmay kama wada iimaan xidhmay ka waxaan ka wadaa jacaylka furayaashaasaan rabnaa inaan wasacno oon qaybinno balqaad gee geed ahaana aan u tallaallo jacaylka marka koowaad waxaan rabaa inaan geed idinku suureeyo bini aadamku waxa uu yaqaanaa wax loogu tilmaamaa geedku marka uu xidido waaweyn dhulka la galo biyo iyo waraab wanaagsanna uu helo horta xididaduu ka noolaadaa marka koobaad xididada geed jirid weyn oo gun weyn buu noqdaa kadibna kor buu u baxaa laamo waaweyn buu bixiyaa laamihii caleemay sii bixiyaan geedaha qaybna miday bixiyaan qaybna midho ma leh midhuhu marka waa iska ziyaado nacfigu waa caam shayga midhaha ah carruurtu ka wadi doonaa qofka ilaahay siiye alxamdu midhaha waa ziyaado almuhim geedki waa geed la harsanayo geedki waa geed qur indhaha u roon indhuhu u roonyaa geedku geed qurux badan oo caleen badan oo qabow horta indhihii ma ku raaxaysteen ha naftu ma ku raaxaysatay oo ma hoos harsatay nacam xoolihii ma daaqayaan nacam midho hadduu leeyahay bini aadamkii midhihii ma ka cunayaa ha nacam jacaylka la idiin sheegayo waa geedkaah laakiin xusuusta laakiin xusuusta geedkaasi ma bixi karo ilaa in biyo lagu waraabiyo ma ahane waxaa idiin sheeg sheegi doono marka waa unbiyihii geedka waa loo talaalan yahay marka ninkii geedkiisa iska qallajiyow iyo ubaxa kuu yaalla qofka iska qallajinayo adiga kuu taalo anu biyihii baan qaybin insha allah biyihiina waaba la keena oo jeedaan biyahan baa idiin qaybin doona biidn illaahi tabaaraka wa tacaala guurku ilaahay dartii iyo ilaahay in lagu raaligeliyo baa horta loo guursadaa wax kale ma loo guursadaa wa fii budci axadikum sadaqa waa kuu nabigu ilaahay sala allahu calayhi waaalih wasalam intaa waan isku waafaqnay waa nisfu diin waxaa loo guursadaa naftaada inaad raalli geliso shahwaa ku abuura naftaada nafta in la dejiyana haddee waa loo guursadaa qodobka saddexaad waxaa kale oo loo guursadaa awlaad ilahay inuu ku siiyo hadduu ku siinayo tabaaraka wa tacaala waxaan u malaya saddexdaa qodob waa saddex qodob oo aasaasiya ah. ko guurkaagu inuu ilaahay diin darti u yahay waayo qur-aan iyo xadiid baa ku soo arooray qodobka labaad inaad naftaada shahawaadkeeda aada meel u samayso si ayna meelo kale ugu daqaqabin ama meel kale u aadin xaaraan baan ka wadaa qodobka saddexaad haddii ilaahay owlaadku siinayo waa duriya saalixa hunaalika dacaa zakariya rabbah qaala rabbi hablii min ladunka duriyatan طayibatan inaka samiicu اdducaa rabbanaa hablana min aswaajina wa duriyatina qurata acyun haddii ilaahay owlaadku siinayo rabbi baa laga tuugaa rabbi baana laga baryaa tabaaraka wa tacaala meeqo qodob baa sheegnay ilaahay in la raaligeliyo nafta in la raaligeliyo shahwadeeda haddii awlaad alla ku siinayo qodobka afraad binaa lmujtamac binaa almujtamaci almuslimi naqiy in la dhiso bulsho nadiif ah oo aan zine iyo xubaan ku dhalanin oo tarbi ku dhalatay xalaal iyo tarbiyo wanaagsan intaa horta waxaan rabaa inaan idiin tilmaamo waa qodobada koobaad bilow baan ka soo bilaabay guurka waana dhammayn waxaan ka soo bilaabi doonasho iyo bidaaye iyo sahan carabtu waxay dhahdaa alraa'idu laa yakdibu ahlahu ninka reer u sahmiya been ooma sheega reerkiis ninka reer raba inuu meel ka guuro o meel kala dego intuu meel fiican ka raro meel xurmada jiraya soo ma ogidiina waxaan u baahannahay marka koobaad sahan dhalinyaro gabdho iyo wiilalba horta waa in la sahmiya marka koobaad ciddaad guursanayso waxaad ka saameynaysaa laba qodob laba calaamo ka egoon addiinu waalkhuluq idaa jaa-akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuu hadduu idin yimaado qof iyo diin iyo akhlaaq leh u guuriya gabdhaha waa reer hebel iyo wax maya u guuriya gabdhaha nabigu sala allahu alay wasalam markuu ragga la hadlayay wuxuu yidhi haweenka afar arrimood unbaa mid loogu xishaa bimacnaa hadduu nin damco inuu qof dumaro guursado afar mid unbuu ka dooranayaa ma dheereeya mise u sii dhaweeyaa sii dheereeya hay hayahay haddii uu qofku uu uu dumar hadduu guursanayo afar un baa loo guursadaa midda koobaad rag baa dumarka ku doorto qurux weliba raggu quruxda aad buu u jecelyihi sheekoo gabadh qurux badan oo cas baan rabaa buu kule tii madoobeydna aw haduu nin walba un midii casri uu qaato kuwii madoobaaya looga tegayaa laakiin shay walba ilaahay baa qoray oo quruxda rabbi qalbiguu geliyey ma aha jidhka ma aha jidhka oo keliya quruxdu waa qalbiga waa iimaanka soo ma ayib rag baa qurux gabadhi ku doorta rag baa quruxda maal bay ku doortaan maal bay ku doortaan gabadha wallaahi xoolay leedahay haddaba arteen markii lasoo qaxo qaxooti la noqday soo nin weyn oo intuu ku imaado ku dhahaya ma arkaysid ninyow islaam weyn oon dhalaynin oo dhowr ilmood haystaan rabaa islaam weyn oon dhalaynin oo dhowr caruur haystaan rabaa wax kale ma saddex biloodka lacagta usoo dhacduu raba inuu u dhaco wax kale maaha saddex biloodka lacagta yarkuna inuu u dhaco markaasuu ku islaam dhowr caruur haystaan rabaa ninbaa marka xoolo ku raaca wakaa noocu doona ha noqdee ninbaa ku raaca qoyska ay gabadhu ka dhalatay oon ka wado qoys maxaa la yidhahdaa lagu yaqaano deeqsinimo iyo karab maha soomaalida qoys waxay u taqaano kanaa sidan iyo kanaa sidan waad ifahmaysaan so ragga waaweyn way fahmayan waxaan ka wada intaa markuu nabigu sheegayba wuxuu yidhi haddaba gabadha waxa lagu doorto waxaa kamid a ah diine war magacaa jiriya gabadha mid gabadha diinta la dooro haddaa dooro weydo walle labadaada gacmood walle labadaada gacmood caro jiif bay ahaanayaan fakri baa kugu dhacaya fakri ayaa kugu dhacaya maxaa la yidhi cadhada badani cadhada badani cidlana way ku dhigtaa caydhna way kaa dhigtaa waa saas wey adoo maalin un gacmaha yuqalibu kafayhi unbaad arkay qofkii lagu tilmaamay oo kale adigo ah qodobka maxaan isku waafaqnay gabadha in lagu doorto maxay ayay adaanku weydiiyey meela socoto muxaadaradu ayay gabadha maxaa lagu dooranaya iyo qurux ma dhihin aye adaa ag fadhihay gabadh maxaa lagu dooranayaa gabadh maxaa lagu dooranayaa ya soo dhawaada horta labadii nin soo dhawaada ay gabadha maxaa lagu dabaranaya iyo ila diinta waa la wada yaqaana ani middaan baarayo diinta waa la wada yaqaana soo ma mid baa ku dhex jirta markii laga fiirsan waayo guryaheenu ay dumeen adiga adeer xaq xaq maa tidhi caqli maa tidhi caqli afkay kama soo bixin alkhuluq wadiin macalinka asiladu ka koobaad waa maxay diin ka labaad waa maxay akhlaaq dhaqan wanaag fiiri labadiinaan rabaa fiir adin sheegi lianna diintu rabbi bay kugu xidhaysaa gabadh ilaahay ka baqaysa xaqaada ku siinaysa akhlaaqduna siday adig kuula dhaqmi lahayd bay tilmaamaysaa hadal wanaagsan qusal muusood ma fahamsoo maa halkaa way halka inaa darsa inaad ogaataan waay labada qodoba isku waafaqan waa diin iyo maxay iyo akhlaaq taad mar dambe labada nin baa ku dhacay imtixaanka arkiseyn mar dambe imtixaanka lagu dhicin ilaana socda su-aashu cala tuul ninkaasa iska weydiin karaa meesha fadhiya ninka labada indhoodaan sheegaya ninka labada indhood kulli laba indhood baa laleeyahy alxamdulilah waan gartay taa waa bidaayadii hore iyo bilowga hore mar koobaad midda labaad ama qodobka labaad waa wax loo yaqaano maxay xodxodasho yaa yaqaanintiina xodxodasho ya adeer ma taqaanaa xodxodasho ilka cas ilka ma taqaanin okay shukaansina taasa ujeedaa yacni shukaansi iyo xodxodasho waa hal macno kaftankaana waa jiraa ha waa runti jazaaka allah khayran u sheegay waxaa waa shukaansi wey waan u sheegay halka eray laba saddex baan ugu fasiri doona insha allah waa shukaansi iyo xodasho okay shukaansiga haddaan soo koobo shukaansigu waa wax loo baahan yahay waa meeshu jacaylka uu ka bilowdo indhihii baa marka hore amar bixinaya qalbigiibuu u gudbinayaa okay buu saarayaa kadib baa la dhaqaaqaa dhaqaaqa waxaanse kula talin lahaa gabdhaha islaameed markaad shukaansanaysaan markaad gabadhi aragto way aabbaheed u tag waxaad ku dhahdaa oday hebel gabadhaadaan rabaa inaan la sheekaystee ogow wuu ku soo dhoweynayaa odaygu tuug ma noqonaysa gabadhuna tuugad ma noqonayso telefoon la ogyahay baad ku wada hadlaysaan waa la faham sooma laakiin gabdho islaameed meelaha ka cacaydhsanin insha allah dee la yidhahdo kaasigu marka shuruud buu leeyahay ilaaliya khalwada ilaaliya gabadh iyo adi inaad keligiin meel isku soo xidhataan hadalada jiljilacsan ilaaliya hadalka jilicsan goormaan u dibdhegaynaa markii la isguursado kadib dhalinyaradaba arteen yararka waa la isguursada waa la isfuraa haddaad sirta ku jirta ogtiini haddii kaleba waxa laysu fura inta badani caydhiinka lagu soo cunay jacaylka war ma la fahmay jacaylka age maxaa lagu soo cunay caydhiinka lagu soo cunay marka hore si loo lahaa loof iisoo tuur ubax iisoo tuur waan kuu dhimanayaa waan kuu galgalanayaa habeenkii ma seexdo xaggee joogtaa dhiigga dhaqaaqa si loo lahaa waa dhammaaday hadhowti markii guri la sukari laba indhooda waaweyn aye maxaa lagu qaban wixiiba horead caydhiirkaad ku cuntay jacaylka adi hadda su-aal ku weydiiyo sheekhana gabadhaad guursanayso goormaad ogaan kartaa in aad jeceshahay cuntadeeda maada cunin gogosheeda maada arkin runteeda maada arkin shakhsiyaddeeda maada arkin sabarkeeda maada arkin dulqaadkeeda maada arkin siday adiga kuu jeceshay maada dareemin hooyaday aabbaha siday u qadarisa maadan arkin se jacaylkaadu marka muxuu yahay waa jacayl marka maxay waa jacayl aan sax ahay weya soo ma idan jacaylka dhabtaa goormuu imaadaa markii laysguursado oo shaksigan ogaato ayaa la gartaa marka qodobkaana waa qodobka labaad weye qodobka saddexaad waxaa loo gudbaa waxa la yidhaahdo guurkii iyo xafladii masalada xaflada waxaan leehay waa shaciira min shacaair ish diinina in in xaflad la dhigo awlim walow bishaatin nabigu sal ly slam saxaabi ku yidhi neef ari ana allaha ka dhiga bal wax qowrac laakiin xafladaheenna seen u dhiganaa xafladaheenna si sharcigu ogolyahay ma u dhiganaa mise oma dhigana in badan badanoo kamida oma dhigano soo saas maaha weliba dumarku ilahay ka baqeen dumarku weliba ilaahay oga baqeen islaan labisanaysaa laba iyo tobanka habeennimo marka horeba labiska bilaabaysa oo markaa bac kusii qaadanaysa xataa tii asturnayd dharkay ku labisan leeda bac kusii qaadan meesha xafladda musqusheedaa la iskaga soo bedelaa saddexda habeennimo shanta subaxnimo islaan aroos ka imaanaysa ma diskuteeg baa mise waa aroos macaas discuteg wey ma aha aroos midkaas marka gabdhaha ilaahay oga baqeen arrintaa maalinta qiyaam ilahi waa weydiinaya nimanku halkan xooga awood badan kuma lahan xagga arooska iska rabaa odaygu in meeshan durba inta cunto la cuno in la iska tago wuu iska rabaa laakiin islaanta waxaa le gabadhayda ahaa gabadhayda habeenkeedii wey ha gabadhayda habeenkeedii wey ma heblaayo arooskeeda soomada arkin heblaayo soomada arkin halkaasay ka baxaysaa markaasa intaas oo dhar oo laga soo gaday dubay baa laisugu bedelaya gabadhi waqti ayib qodobkaana ilaah looga baqo tabaaraka wa tacaala qodobka kale waa meherka meherku waa inuu fudud yahay weliba meherkoo la cusleeyo guurka ay zinada ku badataa sax weeye maanta waad ogtihin zinadu meeshay marayso dhalinyaradii inayn isguursan karin waad arteen dadka waxaa ugu cadaab kulul faqiir kibir badan qaxooti miskiin ah oo arday ah arday jaamacad dhigta ayaa gabadh kala raba inuu guursado jaamacad bay dhigata ayadana way og tahay ninkan wuxuu haysto bedelka la dhihi lahaa intii wax lasku habeeyo lasku daro meelaha lasku habeeyo yalle hotel waa in lagu qabto habeenkii cilaansaarka habeenkii maalintii qadada ragga habeenkii gabdhaha yaryarka ah habeenkii maxaa la yihahdaa maxaan dhahaa shaashsaarka wad adiga hadee shan afar xafladood baa la dhigi xageebu ka keeni boqol kun buu jiifaa oo dayna sariirta markuu la sexdo sa u galgalan mataqaano ninka ninka waaba xanuunsan yahayba nafsiyan buu tacbaan u yahay sababta taa suuqa markuu maro yaa maanta o dhan hayo daynta isii ee waxaan isii ninka tacbaan waa dhiman gabadha caaqilada a ah marka meherkii baa ka daran way og tahay way dhacday sheekhow intaasay gabadhi sheegatay meeqa toban kun oo dollar maalan konton kun oo dollar war lacagta way badan tahay maya may may sheekh ku meheri buu yidhi ma mar baan siin doonaa kolba ma siin doono iskaga meheri buu yidhi aka hadday hadda wuxuu le hadduu le ma mar siin doonaa ku meheri markaasa wii wuxuu noqday fakri iyo faan iyo ha lagaa sheeg sheeg wixii noqday gabadha ugu qiimaha badan waa gabadh walba gabadho meherkeedu uu ka yaryahay maxay maxaa la yidhahdaa meherkeeda uu yaryahay wey nabigaana u duceeyey yaa raba ducada nabig sal slam nabigu sal l slam wuxuu yidhi kuwa ugu baraka badani waa kuwa ugu meherka yar haye waa ka badno waxaan u bedelay kuwa ugu baraka badani waa kuwa ugu meherka badan kadibna maxaa dhacay haba ducadii nabigaad garamart sala allahu alay wasalam guryihiisaasay nooga dumeen marka meherku waa inuu yaraado walow gabadhu ay xaq u leedahay ninkuna waa inuu meherka gabadha siiyo biidn illaahi tabaaraka wa tacaala raggu waa inay meherka bixiyaan gabdhuhuna markii la yidhahdo meherkaa laydin siin waxay moodayaan in la furayo waxay leedahay sheekhow ninkaygii meherkii aan ku siin buu leeyahayo anna ma doonayo waayo ama in lay furo ma rabo yaa ku yidhi waa isku mid yaa ku yidhi waa isku mid yaa sheegay yaa sheegay inay isku mid yihiin maya kanaa isticmaalin maan kanaan shaqaynin baa laga yaaba shaqaynaya ayib isku mid ma aha in lagu siiyo miyaan sidan u qabtay hadda marka talow si haddaan u qabto ogaana ya sidii hore kay eh, intaa kama inaan afka gash gelinba mooyeen intaa de kama inaan cuniba mooyeen intaa kama samayn karo marka soo yarxay insha allah idan gabadha meherkeedi iyo ma kala laasimaan maxaa la yidhahdaa in la siiyo iyo furitaanku ma kala laasimaan taana hala ogaado biidn illaahi tabaaraka wa tacaala xaggeen marayna hadda waxaanu maraynaa jamiil waxaanu maraynaa hadda meherkii ayaanu ridnay in sha allahu tacala haddaa la yidhaahdo meherka markaanu ridnay ayuha alikhwa waxa noogu xiga wuxuu yahay gabadhii in guriga la geeyo markii meherka la rido waxaa la dhahaa baaraka allaahu laka wa baaraka calayka wa jamaca baynakumaa bikhayr ayaa la yidhaahdaa sida miya haye aan ku dayna baaraka allaahu laka wa baaraka calayka wa jamaca baynakumaa bikhayr ilaahay ha sukiin barakeeyo ducadaa weli maarten ilahay ha sukiin barakeeyo oo ilaahay maskaxdiinna barakada haysuu geliyo oo ilaahay candhuuftiinna haisu barakeeyo oo ilaahay dhacaankiina ha isku barakeeyo oo gogoshiinna ilaahay isu barakeeyo oo carruurta dhali doonta ilaahay isu barakeeyo wad adiga barakadaa wad intaasoo dhan waa hordhac intaasoo dhan waa hordhac iyo debagelis aan ugu talagalay mawduuca inaa idinka siiyo hadday arrintu bilaabanaysaa xabaal iyo ninkeed maxaa la yidhi lama kala qarsho xabaali ninkeed loo kala teg hadda ayay arrintu bilaabanaysaa xusuusaadda markii la ishukaansanaya waxaad lahayd aniga soo ma ahaa aniga haddaad i hesho walle nin baad hesho soo maogid gabadhu maxay lahayd walle aniga haddaad i hesho naag baad hesho kor kor baan kuu qaadayaa intaan riinjiyo badan soo gado ayaan marra ku casayn marra ku madoobeyn marra bunni kaa dhigi warka aad sheegaysa hadda ayaa dhabnimadiisa marka la ogaan doonaa baalaxoofto ma taqana idinka wixii horena maxay ahayd bas hadday xaqiiqadu arrintu imaanaysaa ikhwaani labada qof markii guriga la soo geliyo wiilkii iyo gabadha markii guriga la soo geliyo maxaa la samaynayaa laba ragcadood baa la tukadaa hadda inteenan haddaan su-aal isweydiino tolow yaa laba ragcadood tukaday salafkii bay ka sugnaatay waa arrin fiican gabarh dadkii selafka ka mid ah ayaa nin oday abaa loo soo geliyey guriga markaasuu laba ragcadood bilaabay inuu tukado ayadiina salaadii bay ku xidhatay mar alla markay ku xidhatay oo uu damca xaggeeda inuu soo aado ayay tiri ina alxamda lilaah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh saaxiibow wakti khudbad la akhriyaa la joogaa ya bal xaaladda uu fiirsada ma xaalad khudba la akriyaa la joogaa ma khadba jumca gabadhii waxay bilowday in khudba bilowdo ninka waa dhegeystay marka iftitaaxii dhammaysay waxay tidhi nin yahu anu kuma aqaano isku meel la kumaana soo korin guri baan ku soo koray adna guri baad ku soo kortay maskax baad haysataa anigana maskax gooniya baan haystaa baaraka allah fiik xaadir maskax baan haystaa adnagana maskax gooni a baad haysataa jaak khayr waxay tiri nin yahow maxaad jecesha maxaad jeceshahay ood cuntaa ya cuntada xaggeeda maxaad cuntaa maxaad jecesha maxaad nacabta maxaad ka cadhootaa haddaad cadhooto maxaa ku dejiya qaraabadaada ayaad jecesha inay ku yimaadaan qaraabadaada ayaad necabtahay inayna ku imaanin maxaa la yidhahdaa fadhiga magacii isbarasho far ha saarin gabadha adoon baranin far ha saarin gabadha adoon baranin far ha saarin waan ku ogahay inay xamaaso ku hayso laakiin naftaada qabo naftaada celi waayo gadaal baad u baxsan doonta haddii ala yidhaahdo kadib ninkii wuxuu bilaabay inuu yidhaahdo waxanaan cunaa waxanaan cabbaa waxanaa iga xanaajiya waxanaan jeclahay ilaa ay gabadhina sidoo kale okay hadda insha allah waa dhib male anaaba anaa gacanteedaaba saa ku qurux badanba eh, inaan igu soo noqonin baan rabaa ma la fahmay tacaruf isbarasho waa in la isbartaa haddaadan inteennan su-aal isweydiino dad badanoo meesha fadhiya reeray leeyihiin dabcan shaki ma leh rag badan oo akhyaaro ah weliba reer iyo reero iyo waa jiraane ma jiraa qof arrinkaas sameeyey ninka sameeyey faa'iidadeedii waa hayaa caawa ninkaan samaynina waxaa weeye kolba lur ma horayso wey dhib ma horayso wey kolba arrin waa jirtaa dhib waa iska jiri karaa isbarashaa la yidhaahdaa carada bafaaidada ku jirta maxay tahay laba tusaale bes ka siinaya cuntada iyo iyo cadhada bes labadaas tusaale idinka siinaya maalan ninkii wuxuu yidhi haddaan cadhooda anigu waxaan jeclaa inaan baxo albaabka ka baxo ragga iyo akhyaarta iyo masaajidka aan tago aniga oo soo nafisay baan kugu soo noqon oo weliba shukulaato kuu wada oo weliba ubax kuu wada oo weliba hadiye kuu wada xanaaqi aan maanta kaa xanaajiyey ku yidhi weli kuma taabanin lasma taabanin haye su-aashaa su-aal ba la socoto ah waayahay maxaad ku caafimaadaa waxaan ku caafimaadaa inaan layla hadlin oo aan albaabka layga istaagin oo aan waxba lay weydiinin khalaas ninkaasi waa cudurkiisina wuu sheegay muxuu kaloo uu sheegay daawadiisina waa sheegay baaraka allahu fiik gabadhu hadda marka waa inay dhakhtarad noqotaa marka hadda gabadhu waa dhakhtarad marka waayo labada qofe isqaba waa inay noqdaan maxay dhakhaatiir isqabtaa oo mid hadduu xanuunsado ka kale waa inuu daaweeyaa warkay u fiirsada culamaa allahi ninkii baa xanaaqay gabadhu marka waa inay farta ka qaadaa waa wax lagu heshiiyey waa wax la yaqaano waa sharcigii reerku ku socday waa xeerheesaadki reerka uu ku socday waa dastuur badhaba ka qur-aanka kama wadee inkasta oo dastuurka ilaahay qur-aanka uu yahay reerkuna qur-aanka lagu dhaqayo waa qeyb ka mid mida wey su-aal baan rabaa marka inaad weydiiyo ka warrama gabadhii saa lagu wada hadlay hadduu ninkii intuu cadhoodo ay albaabka istaagto kadibna kuleetiga qabsato ay dhahdo imaqashii wallahi inaadan baxaynin adoon ifurin kadibna u dhaho hal dalqaanku u furay kadibna siay dumarkeenu dhaha may ma ii dhammaystir maya tii kale waan kuu raaciyey maya saddexdii maqashiyi saddexda waan kugu furay qab albaabkii su-aashu waxay tahay reerkaa ma gabadhaa dumisay mise ninkaa dumiyey ka jawaab haddee aywa gabadhaa dumisay waa goorma waa markii marka hore la ysbartay oo laysla yaqaanay aan mar rabaa su-aasha idin weydiiyo haddaanu arrinkaa laga soo wada hadlin reerkaa ma dumayaa haadha wuxuu ku dumaysa ma la yaqaanaa lama yaqaano reerkaa waa dumay wuxuuna ku dumay is-afgaarad waa basuu ku dumay low hadal meel la dhigan lahaa is-afgaradna uu dhici lahaa arrinkaa ma dhacdeen gabadha aan u leexdo waxay tiri haddaan cadhooda soomaha aniga haa waxaan jeclahay inaan waxaan gacanta ku hayo aan dhulka ku dhufto wixii iga soo horbaxana laad kusii dhufto yaan jeclahay tidhi haye maxaa daawo ku ah waxaa daawo ii ah inaan layla hadlin anagaa nafisaya anigaa naqaska iska saaraya waxaa daawo ii ah inaan layla hadlin gabadhi noocaas ahayd ayaa intay cadhootay bay dee dabeecadeedii samaysay adu maxaa lagaa doonayaa marka soo saas maaha saan dhowr jeeraha sheegnay caruurta fadhiga iskugu gee seeseexda dhe wadnaha dhulka saara dhe sidii qof la figaynayo tifiga dami dariishadaha soo xidh shib ha la ahaado in shawna laga fiiriyo hadday gabadha kuu imaan weydo oo adig kaa bilaabi weydo oo ay daanka kaasi salaaxi weydo waxba ay weydiin ayadoo weliba soo nafistay daawadeedii ma daaweysa mise maada daaweyn su-aashu waxay tahay haddaan arrinkaa laysla ogaanin soo reerkaa dumi maayo islaanta markay qaylido maxaad si dhihi adigana maxaad noogu qaylaysaa oo maxaad la buuqaysaa ninka ragga kibir baa ku jira islaam inay ku qaylida ma ogolo soo ma maxaad igu qayli maanoo ninaad igu qaylaysaa saddexdaadi baan ku siiyey reerka ayaa dumiyey ninkaa dumiyey waayo ma uusan fulinin haye ballankii gabadha lagu wada hadlay markii guriga la iskugu soo geliyey gabadha aan tusaalo kale ku daray waxay tihi markaan cadhoodo waa dumarku taqriiban markaan wa say u badan yihiin markaan cadhoodo waxaan jeclay inaa guriga isku soo xidho inaan isduuduubo khalaas ha ku jabinin gabadha albaabka marka soo nafisto ayadiiyo qolkeeda jiifka soo nafisto adigu shibdhe dabtaadana qabso labadaa tusaa tusaalaha waa tusaalaha xanaaqa tusaalaha cuntadan tusaale idinka siin haddaadan gabadh xaaskaaga ku dhihin waxaan jeclahay cuntada noocaa iyo nooca iyo nooca laba cudurba waad ka way ka dhalanaysaa cudurka koobaad gabadhi ma taqaano si ay kuu nafaqayso gabadh walbana waxaa la rabaa ninkeeda inay inay nafaqaysato boqol jeera gabdhaha dhagaha waa noogu sheegay gabadha ninkeeda nafaqaysan weydo siday soomaalidu u badan yihiin laga dhuudhuubanayo calool kuusan intaa markuusa markuu yeesho adigana gogosha waad ku laadahay sababtaad gogosha ogu laadahay waaba xidin xiita muxuu qabanayaaba waa qaban kara adeer walidaalika baa dumarku waxa ugu badana ka calaacalan waa sariirta ninkii maanta ore waa maqan yaha sheekho waa sidan sawadaalan buu imaan xagguu seexan uma bay leedahay waa run macsara u gad olyaliiba u gad cambuulo si fiican u kalluunka sii maxaa la yidhahdaa saliid u mari lugaha qoobabkooda iyo madaxa ninka dhaqaalayso soo saas maa sheekh baarka la gabadha aan ninkeeda dhaqaalaysanin oon lugaha biyo u gelinin oo markuu masjidka usii uu subaxii jumca u aado gabadha intay soo kicin boorash yar iyo galaas qabcaano oo malab lagu daray aan usii dhigin ninkaa maxay ka sugi wax badan kama sugayso saa daraaddeed gabar walba waa inay ninkeeda dhaqaalaysataa maxaa yeelay ilmo kale ma haysato waa caruurta ilmihii ugu weynaa soo run ma islaam baan hadda ka hor wacay markaasaana wiilkii yaraa ii dhiib markaasay tiri habeen horo kale umusha marka waan ogahay markaasay tiri wiilkeen kuu dhiibaa habeen horaaba umule maya wiilka yareen kale guriga kula jooga ii dhiib way garatay ma ninkan gafuurka weyn ee gar kaleba ilmo yara bay tiri waxaan ku idhi haddaan kuu sheegi inuu ilmo yar yahay markaan kuu sheego un madaxa hoos ha u ruxin cunuga markaad seexiso caruurta aada seexisaan yaad hoosta soo gashataan markaas tiri asaga yaad caano siisaan markaas tiri asaga xataa ilmaha yarka a ah markuu seexdo oo idinka tago ilmaha meeshuu ka nuugayay yaa siisaan war mala fahmay asaga haye maxaa idiin soo hadhay ilmo yar ma yaha mise maa waa ilmo yar waay ilmo yar way saa daraaddeed waxaan ku magacaabay waa caruurta ilmihii ogu weynaa oo nacfi weyn kuu leh haddaad korsato soo ma gabadh walba marka dardaaranka ha laga gaadhsiiyo gabadh walba ninkeeda ha korsato waa yahay taa waa waa khasaaraha koobaad xagga cuntada khasaaraha labaad hal maalin oo gabadh dariskaaga ah uu cunto ka soo cunay macaan yaa kugu filan inuu ninkaagu ku yidhaahdo heblaayoy dariskeenna maanta waxaan ka soo cunay cunto aana weligay cunin gabadha qalbigeeda xabad baad ku dhufatay adu laakiin ma ogid macnaheedu waxay ka dhigan tahay adu sikaraad baa tahay adu raashin ma taqaanid wax aan ku farxo oo i qanciya oo ii dhadhama qoyskaasaan ka soo cunay waa gabadha intaasaa ku filan in lagu yidhaahdo walidaalika xataa gabadhu haddayna raashinka aqooni waa inay koorso gashaa hadday gabadhu ku dhahdo anu intaama raashin aqaanaa waa inaad dhahdo waa inaad koorso gashaa wax ugu horeeya koorso geli koorso koorso in badan sooadda halka lagama helo waa laga helaa qodobka marka waxaan u bixiyey hee isbarashada fooddaa la isqabtaa foodda isqabta hadda inteena yaa gabadha markuu aqalka loogu soo geliyey yaa fooda qabta horta ya waa laga gaari w <laughs> waa laga gaari waaye way waa cid ka gaari weyday iyo cid aan aqoonin laakiin waa cajiib halkaa fooda intaad qabato oy ku qabato waxaad dhadaa allahuma inii as'aluka khayraha wa khayra maa jabalta calayha wacuudu bika min shariha wa shari maa jabalta calayha dheh ilaahu khayrkeedaan ku weydiisan ilaahayow gabadhaasi waxaad iga tusayso inta khayrka unka dhig hadalkeeda iga maqashii inta khayrka ah oo ficilkeeda iga tus inta khayrka ah oo dabeecadeeda gudaha ku jira iiga soo saar inta khayrka ah ilaahayow inta sharka ana iga qari soo mada arkan reer isku ficnaa oo ha dhicin ha jabin oo haddana fatro yar kadib dad iskugu nece maarteen hal fresh baa ku filaa haddana gurigi dhannaabaa ku filaan la maxaa dhacay dabeecadii inti xumayd baa soo baxday waa isla labada qof waa labadii qof laakiin dabeecadii inti xumayd baa soo baxday marka ducada waa inaad ilaahay tabaaraka wa tacaala aada weydiisataa intaa wixii ka dambeeya ayo alikhwa waa mawduuc dheero shayiqa runtii wakhtiyaal badanna in laga hadlo u baahan halkaasi xuquuq baa marka ka bilaabanaysa xuquuqda ninku xaq buu leeyahay gabadho xaq bay leedahay xaq u wada dhexeeyana waa jiraa laakiin xoog waxaan saarayaa aq xaqa u wada dhexeeya waayo xaqan kale waa la yaqaana inaad meel dejiso inaad cunto siiso inaad gabadha dharkeeda waa la wada yaqaanaa gabadho inay ninkeeda ateecda inay maqasho waa la yaqaanaa laakiin xuquuqda mushtaraga shee maxamuud <laughs> ducadii qofka ilooyma lasoo qallayn karaa buu sheekhu yidhi soo saas ma aan ku fatwo min jaybi aniga jeebkay way fatwadaasi ha sababtu waa maxay waxaan aaminsanahay habeen walba oo nin iyo xaaskiis la joogin aroos bay yihiin ay habeen walba oo nin iyo xaas guri iskugu imaada waa ma waa aroos muxaadarada dhexdeedan ka fahmaynaa meeshu inu aroos ka jiro waa sax weeye waa maadsantahay sheekh maxamed xuquuqda koow qodobka koowaad oo islaam waa xuquuqda mushtaraga ah ilaahay baa yidhi wacaashiruuhunahy bilmacruuf almucaashara ayiba waxaanse ka bilaabay alibtisaama reerahan aan qaraabadan nahay en gabdhaha kala qabnayn la degannahay ma aragteen waxay bareen dadka qosol yar oo run iyo been madku doonaba sooma idaa ra'ayta nuyuuba leythi baarizatan falaa tadunanna ana leytha yabtasimu libax kuu dhoolla caddaynaya haddaad aragto hamoodin inuu kuu dhoolla caddaynayo kucunuu rabaa taa ma ah midaan ka hadlayna marka yaquuluuna biafwaahi maa laysa fii quluubihim ma aha waa ibtisaama iyo muusood qodobkaa waa qodobkeenna koobaad wey waxaan rabaa ragga qaybo kamida maa sha allah masaajidka markay joogaan shaqada markay joogaan farxaan gurigiisa mar alla markuu lugta saa u geliyo wuxuu isu bedelaa libaah islaam baa ka calaacasho hadda kahor waxay tihi asadun calaya wa fi lxuruubati nacaamu way tiri ninkaygu markuu iisoo galo waa libaax laakiin bal dagaal u dir iyo jihaad oo garayo uu cararaya waa goroyo wuu cararaya laakiin aniga sooma libax buu iya walidaalika islaanti baad waxay tidhi zawji cayaaya hayaaya abaqa daaun likuli daa shajaki aw fallaki aw jamaca kullan laki bay tii ninkay waxay tihi adduunka wax nin doqona ah jooga jira cudurkii doqonnimadoo dhan baa ama amagu idakri dakar ama i ama laftuu dilaacini oo waa dakarki ama jirka horuu dilaacini ama labaduba wuu iskugu dari ama haddaan hadlo waa layfuri tu kale haddaan aamusana sidaa nalkan oo kalea noqon oo naag aan la qabo ama la qabin kal mucallaqa ayaa noqonayaabay jira soo ma arsid lama rabo inaad saas noqoto ee waxaa la raba inaad noqoto gabadhi tidhi zawji almasu masu larnab wariixu riixu zarnab waxay tihi ninkaygu taabashadiisu waa taabashada makulaasha iyo bakaylaha soo raaxo maaha soo raaxo maaha ha dee fara angegan oo qaqallafsanada islaanta oo la tabto adiguna aad doonayso fara ay maanta o dhan liin iyo maxaa la yidhahda keen kareem ay oo cilaan le in lagugu taabto adigana faro jilfale ad la aado haweenka faraha ka jilciya waa muhiim way adiga doonaysaa faro jilcisa in lagula soo aado <laughs> <laughs> islaanta marka waxay tihi ninkaygu taabashadiisu waa bakaylahoo kale dhalinyarada yararkaa iskuulle waxay akristaan buwaagta daniishka facebookyada youtube-yadaba waxay filimada yaryarka oo beenbeenta lasoo sameeyey war jacaylku diintu ku jiraa indhaha kala fur maa jacaylku waa idinku jacayl laydinku sheekeeyey idinkaa waqti laydinka dhuminaya wax jacayl la yihahda ma jiro jacaylka dhabta a diinta asalo ah inaad warka ogaataan waayo saasaan raba inaan dhegihiina u maqashiiyo erayadan cajiibka ah nabi maxamed baa lagu dul aqriyay sal l slam waxay tidhi almasu masu larnab wariixu riixu zarnab caraftuna waa miskiga meesha ugu udgoon bay tiri gabadha waxay tilmaamaysaa nin taabashadiisu ay fiican tahay haddana carfoon fiiri sharciganu siduu wax u tilmaamayo qodobka koowaad maxaad iga gunudeen maanta caawa markaan guriga tagno saddex asbuucoo soo socota inaanu isku dayno wax la yidhahdo maxay ibtisaama markaa sa u gashaba inaad sa u qasasho haye maxaad adeen guriga markaa saa u gashay maxdee saada guriga loo galaba ibtisaama shukran inaad qosasho muusood qodobka labaad waa wax loo yaqaano saddex qodob alsakan wاlraxma wاlmawadda suuradda aruum aayadda koyo labaatanaad bu alla ku sheegay wmin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaaja litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawaddatan wa raxma mawadda iyo raxma iyo sakan gurigaagu waa inuu noqdo guri lagu dego maskaxdu waa inay degto caqligu waa inuu dego jidhku waa inuu dego calooshu waa inay degto dhinacu waa inuu dego shay walba in way xaqiisa la siiyo soo ma ogdiina gurigan shay walba dhinac mid walba xaq buu leeyahy jikada xaqeeda waa maxay in cunto lagu aye fadhiga xaqiisu waa maxay in lagu cunteeyo lagu sheekaysto aye jiifka xaqiisu waa maxay ma inuu maxkamad noqdoba ma inuu maxkamad noqdo sheekh baashaal eh, ragga qaar baa waxay sameeyaan culamo allahi dumarka qaar baa waxay sameeyaan qolka jiifkaay maxkamad ka dhigaan mar alla markii laysu imaado unbaa la dhihaye shalay maxaasa ilahayd oo maanta markaad ilahdaysa maxaasa u tidhi oo horta gabadhga maanta maxaad gafuurka la taagaysa waa qolkii jiifkaa la jooga ogow ma dhici karto sakan iyo mawaddo inay noqoto midna ma ay dhici karto waan bobsiinayaa shan daqiiqo hadda saddex ka jar laba hadhay waan soo aruurinaya insha allah alixtiraam labada qofee isqabta waa inay is-ixtiraamaan oy isqadariyaan oy isu sabraan oy isu tanaasulaan oo ay is ammaanaan oy nadaafadda ay ku dadaalaan oy isu mahadceliyaan oo ay wada tashadaan oo hadayaad isa siiyaan ayib oy istacaawunaan waa tacaawun waa qodobadaasoo dhan oo mid walba u baahna maxay wakhtigiisa goonida marka inaan sharxo waxaase qodobada aan ka soo qaadanayaa ilaa laba saddex qodob kalsooni wax la yidhahdo ma maqashan aiqa labada qofee isqabta waa inay xusnu dhanni iyo hiqe iyo kalsooni waa inay isku kalsoon yihiin qanaaca wax la yidhaahdo waa inay labadooda isku qanacsan yihiin waa kow qodobka labaadna alxiwaaru lhaadi waa inay si wanaagsan u wada hadlaan waxaan rabaa halka inaan suuro ka bixiyo goorta ninka iyo xaaskiisu ay wada hadlayaan waa inay wada hadlaan goorta ay caruurtu seexdaan mar kale ma wada hadli karaan mamnuuc mar kale ma wada hadli karaan goorta ay caruurtu seexdaan waa inay wada hadlaan marka la wada hadlayo waa in la wada labisan yahay oo xaggee laga soo baxay musqusha musqushana waa lagu soo wada qabaystay hal mar bal tajribeeya inaad xaweenka la qabaysataan oo dhabarka laguu dhaqo wuu u baahaya dhabarkaaga in la dhaqo nabiga sal ly slam baa la qabaysan jiray dumarkiis bal iska daaye markii wax la cabayo meesha ay ka kabatay caaisha ka kaban jir bal isku day inaad xaaskaaga aada wada qabaysataan rag badan baan u sheegay fadliga ilaahay markay sameeyeenna waxay dhaheen waxaanu dareenay jacayl aanaan weligaana aana isjeclaano suurayso islaanta adoo dhabarkun kuu xuqayso soo sax ma isla qabaysta marka wax fiican markii la wada hadlayo waa in la soo qabaysay waa in la soo labisay guriga meesha miiskana waa inay qudaar taallo intaa wixii ka dambeeya ayaa wixii la rabay in laga wada hadlo laga wada hadli doonaa almusaaraxa waa inaan waxba laysu qaranin ee si dhaba loo ogolaado loo wada hadlo altasaamuxu waatafaahum waa in laysa saamuxo taqriiban jumco walba wa in buuggaa la xidho okay jumcadii hore iyo asbuucan maxaana dhex maray haye waxaa xidh maanta warqadaa tuur jumco hor leh jumco hor leh iyo bil hor leh hadda dadka dadka arrimahooda gala soo gabagabaynaya dadka dadka arrimahooda gala yaa yaqaane sheekhow soddon sanaan islaanta isqabnay buu dhihi markaas wuxuu kaaga soo bilaabi waagii u horreysay wallac ahayd oo dama soddox <laughs> soddon sano maxkamadeeda la qaadi karaa soddon sano oo awey soddon sano iyo labaatan sano midna wax lama qaadi karo saas sid sidaa daraaddeed jumco walba buug hor lala xidhaa ama bil walba buug hor lala xidhaa waayo reerku waxay ka hadlayaan nadaafadda guriga cuntada guriga caruurta guriga telefoonka qaraabada maxaa la yidhahdaa xafladaha ee maxaa la yidhahdaa cibaadada iyo taacada dariska iyo qaraabada sodoga iyo sodohda martida kor ka imaanaysa kulli waxaasoo dhan mustaqbalka iyo waxbarashada iyo caruurta waxaasoo dhan baa markaa laga wada hadlaa ilahay waxaan weydiisanayaa tabaaraka wa tacala inuu reeraheena noo hagaajiyo ilahay reeraheena ha noo hagaajiyo tabaaraka wa tacaala wallahu aclam wabillahi towfiiq